bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaad oo suuratu racdi ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey nimankii mushrikiinta ahay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ka degdegsiina dalbaayey cadaab in loo keeno oo waxaa weeye qabla alxasana ah ayadoo ay tagtowdha ilaahi subxaanahu watacaala ayaga hortooda cuquubooyin oo dadkii ayaga amsaashoodahay ku dhacay oo waxa weeye lagu cibro qaato alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala rabbigaagu dhaafid mid u saaxiiba weeye oo dadka loo dhaafo ayagoo dulmigooda iska wato oo daalimiinahoo waxa weeye dulmigana ku dhex jira haddaan arrintaasi jiri lahayna ilaahay subxaanahu watacaala arlada cidna ugagama tageen rabbigaagu waa shadiidulciqaab ayuu dheh ilaahay oo ilaahay ciqaabkiisu waa miduu daran yahay qofka caasiya ilaahay waa ciqaabayaa weeye haddana waxaa weeye cisyaankaas qofki daa'ima ayaa loola jeedaa ayaa ilaahay wuxuu ku noqonayaa shadiidulciqaab weeye haddaana meeshaan ilaahay wuxuu noogaga sheegayaa hadallada mushrikiintu ay ku qowlayaan oo rasuulka calayhi salaatusalaam jaanibkiisa ay ka leeyihiin iyo sida rasuulka calayhi salaatusalaam ay u dhacninayaan iyo aayadaha beentahay ikhtiraacanayaan haddii loo keenana aysan ku camal falaynin ayaa ilaahay noogaga warramaya alla wuxuu yidhi subxaanahu wa wayaquulu aladiina kuwa waxay ku qowlayaan kafaruu kufriyow dha ilaahay lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calayhi moxamed korkiisa aayatun aayad maa lagu soo dejiyo min rabbihi xagga rabbigiis maa loogaga soo dejiyo wayaquulu aladiina kuwa waxay leeyihiin owdha dha ilaahay kafaruu kufriyowdha ilaahay waxayna hadalkaasu dhahayaan cinaad daraaddiis lowlaa unzila hallaa unzila maa lagu dejiyo calayhi moxamed korkiisa aayatun aayad maa lagu dejiyo min rabbihi xagga rabbigiis maa loogaga soo dejiyo lowlaadaan hallaa ooye oo bimacna taxliil ah weeye aayaddan hadda ay sheegayaanoo maa lagu soo dejiya rasuulka ay leeyihiin calayhi salaatu wasalaam waxa ka wadaan maalanba ushii nebiyulaahi muusa iyo yardiisi iyo hashi nabi saalex iyo maaidadii idadii nebiyulaahi ciisa iyo naaqatu saalex waxyaabahaas ayay leeyihiin marka allah isagoo ka jawaabaya wuxuu yidhi inamaa in kaleeta maahina anta adigu sayidka maxamedka ahow mundirun mid digaaya ayaa tahay inamaa in kaleeta maahina anta adigu mundirun mid digaaya ayaa tahay mukhawifun lilkaafiriina weeye gaalada mid cabsi gelinaya ayaa tahay walaysa calayka idyaanu laayaad weeye wax adiga lagaa doonaayo oo ah inaad aayada la timaadana ma jiraan buudha ilaahay adugu waxaad u digaysaa kufaarta haddii waxaa weeye ay qaataan waxaad u sheegayso ayagay anfacaysaa haddii kalentood aayadahaas ay sheegaayaan adiga lagaa dooni maayo laysa calayka ila alindaar weeye bimaa uuxiya ilayka wax korkaagaa ma jirto ayuu leeya ilaahi subxaanau watacaala oo aan ahay inaa u digtid ood ugu digtid waxyigaas lagu waxyoonaayo maxaa yeele mucaanidiin weeye waa niman madaxka kan weeye oo kufaara weeye qasadkooduna ma ahan arrintaas ay ka leeyihiin inay rumay lahaayeen aayadaas haddii la keeno bal waxaa weeye madax adeyg weeye ay gaalnimada ku madax adeygayaan marka alla wuxuu rasuulkiisa ku dhahay mundir ayaa tahay welikulli qoomin qoon la arko kulligiisana waxaa u sugnaadow dha ilaahay haadin mid hanuuniye ayaa u sugnaaday qoon walbana waxaa u sugnaadow dha ilaahay mid hanuuniye oo waxa weeye ummad kasta waxa weeye waxaa loo soo diray rasuul oo ugu yeero dacwada ugu yeero weeye nabiyun yadcuuhum ilaa rabbihim weeye nabi oo ugu yeero rabbigooda ugu yeero weeye hadda nabigaasne wuxuu ugu yeerayaa waxa ilaahay uu siiyo oo aayaada ayuu ummaddaas ugu yeerayaa oo ugu digayaa weeye ee ma ahan waxyaabo ayagu ay iska samaysteen oo jahadooda ay ka samaysteen ma ahan allaahu allow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala yaclamu waa og yahay maakii taxmilu ay xambaarayso kullu unsaa kudhidig dhammaanteeda iyo wamaakii taqiidul arxaamu riximyaalku ay nuqsaaninayaanu dhah ilaahay iyo wamaakii tasdaadu ay ziyaadinayso wa kullu shayin shay la arka dha ilaahay cindahu ilaahay agtiisa bimiqdaarin mid maaragtay a ah, biqadarin qadar ahaada weeye marka meeshaana ilaahay wuxuu noogaga warramayaa aayado dhowra oo ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa tusaalaynayo wax allaala waxa ilaahay subxaana watacaala uu ka warramayo inay xaq yihiin allana markaasi sifatulkamaal uu ku sifoobay dhowr aayadood oo na tusaalaynaysa ayaa halkan ilaahay noogaga sheegaya alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala allaahu alla yaclamu waa ogsoon yaho caalim ayuu ku yahay maakii taxmilo ay xambaarayso kullu unsaa ku dhidig dhammaanteeda waxa weeye mid dhidig oo xayawaanka nooc kasta ah waxa uurkeeda ay ku qaadayso ilaahay caalim ayuu ku yahay waxaas waxa weeye wax lab ha ahaadaano wax dhidig ha ahaadaano hal kaliya ha ahaado mutacadid oo mantaana ha ahaado wakayri daalika iyo waxaas qayrkooda awsaafta xamligu iska leeyahay qofkaas uurka ku jira inuu cad yahay inuu madow yahay inuu gaaban yahay inuu dheer yahay inuu saciid yahay inuu shaqi yahay inuu qawi ow yahay inuu laciif yahay kulli waxaasoo dhan ilaahay caalimu ku yahay hadda dadku waxay yidhahdaan dadka adibada ah waxaa dhici karaysa inay waxyaabaha xamliga ku jira ay wax ka ogaadaan hadda waxaa weeye ogaalka ay ay wax ka ogaadaan amba aalad ay adeegsanaayeen amba khibro ay adeegsanayaan iyo midda alla wax iskeenaayeen maaha maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala cilmigiisa ogaalkiisu waa cilmi oo kulliya weeye waxa waxa weeye raximkaas ku jira cilman kulliyan ayaa ilaahay ogyahay maxaa yeele haddii qofka dhakhtarka ah uu ogaado ilmahan waxa ay yihiin wuxuusan ogaa karin ilmahaanu inay hadhow adduunyada inay wax cad ay noqonayaan inay qofkaanu madoobaanayo inuu gaabnaahaayo inuu dheeraanaayo inuu saciid yahay ilaahay agtiisa mid liibaane uu yahay inuu shaqi uu yahay ilaahay agtiisa ka dhul darsaday inuu mid qawi yahay inuu mid laciif yahay iyo waxaan la soo koobi karin intaas cid ogaa kartoo makhluuquu ma jirto marka hadda cilmiga ilaahay iyo cilmiga makhluuqa wax la ysgarab dhigi kara maahan wey iyo wamaa kii taqiimularxaamu arxaamtu ay nuqsaaninaysow dha ilaahay waxaa weeye riximka waxa ku jira haweenka waxa markaasi ka nuqsaanayo xamliga muddadiisi ah ilaahay caalim buu ku yahay xamligaanu inta waxa weeye ou nuqsaanaayo iyo inta uu ziyaadaayo iyo wamaa tasdaadu waxa ay ziyaadinayso dha ilaahay hadda muddatul xamliga sida qaalibkaa oo haweenku ay ku dhalaan waxaa weeye sagaal bilood weeye marka alla wuxuu ogyahay xamliga oo ka nuqsaanaya muddadaas sagaalkaa iyo midka ka ziyaadaya ayaa ilaahay oglahay subxaana wa tacaala marka hadda waxa weeye aktarkiisuna waxa weeye waa afar sano aqalkiisuna waxa weeye aqalu muddatilxamli waa lix bilood weeye marka hadda lix bilood qofku inuu ku dhasho ayaa dhici karayso oo isla markaasina uu noolaado waa muddatulxamli inta ugu yar weeye marka hadda muddadaas inta ziyaado noqonaysa iyo inta nuqsaan noqonaysa ilaahay caalim ayuu ku yahay wa kullu shayin ow dha ilaahay shay la arka kulligiisa bimiqdaarin qadar ayuu ahaaday amase bimuqadarin waa mid la qadaray cindahu ilaahay agtiisa waxa weeye wax walba qadar ayay maaragtay ku taageen iyo xad oo aysan gudbaynin hadda waxaa laga soo warramaaya arxaamta iyo waxa ku jira laakiin wa kullu shayin weeye shay intaasu nakiro weeye marka waxa weeye wax walba ayay mashamlinaysaa weye oo shay kasta waxa weeye waxaa maaragtay qadar ayuu iska leeyahy meel uusan gudbayn weeye hadda hadda aayaddan qaybtan dambe waxay ka caamsan tahay qaybta hore weeye oo shaygaanu wuxuu shamlinayaa xamli iyo kayrkiisa weeye wixii afcaalulcibaad iyo axwaashooda iyo khawaadirtood ah weye marka ilaahay subxaana watacaala intaasoo dhan ayuu maamulayaa oo waxa weeye taas ayuu allah u maamulayaa caalim ayuuna ku yahay dhammaantiisa weeye wixii qudrada ilaahay ay ku tacalooda iyo iraadada alle wax markaasi ka gudbaaya ma jiraan weeye shay ilaahay cajis gelinaayo ma jiro weeye shacnina ilaahay shacni kama mashquulinaayo maxaa yeele ilahi wuxuu yihi subxaanau watacaala maa khalqukum walaa bacdukum ilaa ka nafsin waaxida insaanka marka waxaa ku habboonaa layidhi inuu maaragtay nafsiisa uu fikiraa amase waxa weeye ou fikiraa ou ogaadaa waxa ilaahay subxaanau watacaala maamulkiisa uu yahay inti markaasi fikirkiisa uu gaari kara inuu fikiraa si waxa weeye oo ugu cibro qaato weeye haddana waxaa la rabaa ha yidhi naftiisa inuusan maarataya isagu uusan debirin inuusan shay ilaahay subxaanau watacaala u kafaalo qaadayn inuusan markaasi ka fikirin weeye bal waxa waxau ictimaadaya haw tala saaranaya ilaahay subxaanahu watacaala tacaala mudabir umuurta midka maamulo weeye axwaashiisa ilaahay u bandhiganayaa waxyaabaha owhaamka ah oo shakigaane ah waa ka tegayaa weeye oo waxa weeye quluubta qofka ka daboolaysa waxyaabahaasoo dhanna waa laga tegayaa weeye marka alla wuxuu yidhi subxaanahu wa wa kullu shayin shay la arka kulligiisa cindahu ilaahay agtiisa bimiqdaarin qadir ayuu ahaaday wax kasta oo jira wakhti aysan ka gudbayni iska leeyihiin laakiin cilmigaas ilaahay baa og caalimu lgaybi waxaa lasoo soo qadarayaa haddii markaasi caalimulgaybi la yidhaaho miimka la godo mubtade ayaa lasoo qadaraya oo lamiira haddii la yidhaha caalimulgaybi ah la akriyana ayagana waxa weeye waxaa markaasi allihii caalimulgaybi ayaa la leeyahay marka ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala caalimulgaybi huwa alle caalimulgaybi qaybka allahoo ku cilmina weeye ilaahay subxaana wa tacaala ayuu caalim ku yahay iyo washahaadatu waxa muuqda alkabiiru allihii weyn weeye ilaahay subxaana wa tacaala almutacaali allihi kor noqda weeye alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala caalimu lgaybi huwa alle caalimu lgaybi qaybka allihii ku cilmina weeye qaybka waxaa weeye binisbati lilcibaad weeye haddii addoomanka loo nisbeeye weeye oo binisbati ilayna haddii annagana loo nisbay addoomanka ilaahaya ayaa wax qeyb naga jira maa qaaba cannaa weeye wamaa shuhida lanaa wixii naga ciilan iyo wax aanu arkayna weeye ayaa loola jeedaa ee hadda ilaahay subxaana wa tacaala wax isaga qeyb ka jira maba jiraanba weye maxaa yeele shay walba hadduu caalim ku yahay hadda wax qeyb ugaga sugan oo ilaahay ka ciilan ma jiraan caalimul qeybiyow dha ilaahay subxaanau watacaala alla qaybka fiiku cilmina weeye iyo washahaadati waxa muuqda oo xaadirtaa weeye alkabiiru allihii weyn weeye waa ilaahay subxaana wa tacaala alcadiimu ilaahay subxaana wa tacaala kii cadiima weeye oo shay walba ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa waa ka yaryaha weeye wax kasta waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa waa ku yaryihiinoo isaga ka soo haro weeye hadda kabiirnimadan kabiiruljusal loolama jeedaa layidhi jirmiga luula jeedo taas ilahay mustaxiilay ka tahay alkabiiru waxa weeye almuttasifu bikulli kamaalin waxuu ilaahay ku sifoobay sifo oo kaamila dhammaanteeda azalan wa abadan weeye haddana alla wuxuu yihi almutacaali allii kor noqdo weeye ilaahay subxaanau watacaala almunazah can kulli naqsin weeye nuqsaan dhammaanteeda ayaa ilaahay ka nasahan yahay almutacaali bilqahri weeye wa huwa alqaahiru fowqa cibaadihi waa sawdha ilaahay sawaaun waxaa jin ahow dha ilaahay minkum xaggiimow dha ilaahay sawaauntaan waxay noqonaysaa khabar oo muqadamo weeye waman asara alqawla waman jahara bihina mubtadihi waa mu'akhara weeye khabarka waxaa la yidhi maxaa loo tasniyeeyey waxaa loo tasniyeeyaa la yidhi waxaa weeye asal oo maaragtay ah, masdar ayuu ahaadaa la yidhi ah, asalka waa masder baa la yidhi wahuwa laa yusanaa walaa yusmac weeye minkumkaasna waa la xaalayna damiirka mustatirka mustatirka oo sawaaun ku jira ayaa laga xaalaynaya macnahaadaa waxay tahay bimacnaa musawin ah alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala un waxaa jin ahowdha ilaahay minkum xaggiinowdha ilaahay cilmiga ilaahay man asara alqowla qowlka qofka siraysta iyo waman jahara bihi la jahra hadalka qofka hoosu dhiga iyo qofka kor u qaada ilaahay waa isugmid mid ilaahay subxaanahu watacaala wax walba isug mid weeye sida annagoo kale ma ahan maxaa yeele annaga waxaan lamiirka aan gelinno oo aanu siraysanno cid ay ma jirto waxaa makhluuqa u ka fikaraa keliya wixii aanu la jahrno alla sidaas cagsigeeda weeye maxaa yeele alla wuxuu ka nasaan yahay sifatulmakhluuq oo dhan sawaa'un waxaa jin ahow dha ilaahay minkum xaggiina man asara alqawla qowlka qofka sirayso hoosu dhigta iyo waman jahara bihi qofkii la jahro weeye iyo waman duul huwa isaguba mustakfin mid isqariyo ah bileyla habeenka isku qariya qof habeenka mugdigiisa isku qariya mustatira calaa khalqihi ilaahay khalqigiisa iska qariya bileyla habeenkana isku qariyo oo mugdiga habeenka isku qariya iyo wasaaribun mid ku socda binahaari maalintow dha ilaahay iyo waman duulow dheh ilaahay subxaanahu watacaala huwa isagoo mustakfin isqariya bileyla habeenka isku qariyo qof waxa weeye habeenka mugdigiisa isku qarinaayo wax ku samaynaayo alla caalim uu ku yahay iyo wasaaribun owdha ilaahay mid ku soconaayo dariiqiisa owdha ilaahay binahaari maalinta iyo wasaaribun macnaha daahirun bidihaabi weeye mid tegitaankiisa daahirsanaayo weeye fii fii sirbihi weye macnaha dariiqiisa iyo maalin cad mid meel maraya loola jeedaa wasaaribun mid ku soconaayo dariiqiisa binahaari maalinta intaasba ilaahay caalim ayuu ku yahay lahu insaanka waxaa u sugnaaday hadda ilaahay wuxuu noo sheegay in wax walba cilmigiisa uu kula socdo oo wax cilmiga ilaahay ka baxaya aysan jirin ayadoo arrintu sidaas tahay ayaa haddana waxaa jira insaanka waxaa weeye malaa'ig oo loo wakiisha ayaa jira oo acmaashiisa qoraayo habeen iyo maalin waxaa weye isu bedelayo ayadoo hadda xataa malaa'igtaas haddii layska daayo wax cilmiga ilaahay ka baxaaya aysan jirin haddana waxa weeye wax walboo maqaadiiru ilaahiya looxo maxfuud ay ku yaalliin ayaa haddana waxa weeye insaanka malaa'ig ayaa la tacaaqubaysa oo ilaalinaysa wax allaala wixii ka soo fulaayo marka insaanku wuxuu ogaanayaa meel walba in loogaga hareeraysan yahay oo wax kasta uu sameeyo wax kasta uu sameeyo in ilaahay subxaana watacaala cilmigiisu meel walba uu ka ixaadeeyey lahu lilinsaani insaanka waxaa u sugnaadow dha ilaahay mucaqibaatin kuwa isla cirbinaaya waxaa weeye malaa'ig isbedelaysa weeye min bayni yadayhi xaggiisa horo iyo wa min khalfihi xaggiisa dambo yaxfaduunahu xaal ay xifdinayaan min amrillaahi ilaahay amarkiisa biamrihi ilaahay amarkiisa oo amro weeye ilahi wuxuu yidhi subxaana wa lahu insaanka waxaa u sugnaaday mucaqibaatun ow ilaahay kuwa isla cirbinaayo malaa'ig oo mucaqibaada ayaa u sugnaatowdha ilaahay macnaha waxaa weeye waa isbedelayaan weeye nin beyni yadayhi xaggiisa horowdha ilaahay hadda insaankaanu mu'min ha ahaado kaafir ha ahaado farqi ma kala lahaa layidhi marka hadda waxay haddana kamid mid tahaa layidhi insaankan malaa'igtu ilaalinta ay ilaalinayso karaamo oo ziyaadaa oo nooca insaaniga ilaahay uu siiyey ee ilaahay subxaana wa shay walba asaga ayaa xifdiya malaa'igta marka waxa weeye nax ilaalinaysa nooc oo markaasi waxa weeye karaamada insaanka ilaahay uu karaameeyey ayay kamid taaleeyey iyo wa min khalfihi gadaashiisow dha ilaahay min bayni yadayhi waxaa laga wadaahay qudaamow hortiisa horay way ka socotaa gadaalna way ka socotaa yaxfaduuna xaal ay xifdinayaan min amri illaahi ilaahay amarkiisa macnaha biamri ilaahay amarka uu amray inay ilaaliyaan weye sidaasaa marka malaa'igtaas ay yihiin culimmadu waxay yidhahdeen malaa'ikatan cadadkeeda waa laisku khilaafay qaar waxay yidhaahdeen habeenkii shan ayaa ilaalinaysa maalintana shanaa ilaalinaysaa layidhi mid waxaa layidhi midigta ayuu ka joogaa wuxuu qorayaa xasanaadka uu qorayaa midna bidixda ayuu ka taagan yahay sayi-aadka ayuu qorayaa midna wuxuu ka taagan yahaa layidhi oo loo wakiishay foodiisa haddii uu tawaaluco kor ayuu u qaadayaa hadduu kibrana hoos ayuu u ridayaa midna waxaa loo wakiishaa layidhi labada indhood oo insaanka ayuu ilaalinayaa oo wuxuu ka ilaalinayaa waxyaabaha dhibaayo mu'diyaadka ayuu ka ilaalinayaa iyo xayawaanaadka kalentood midna waxaa weye waxaa loo wakiishay afkiiso hawaamta baalaha buku socotada waxaasoo dhan ayuu ka ilaalinayaa laakiin sida saxiixa ah oo culimmadu u badan tahay meelo badanna hadda asara laga helay waxaa weeye waa tuban baa layidhi habeenki waa toban baa layidhi maalintana toban labaatan wey markaas saas ayaa markaasaa la sheegay jawharaha waa laga helayaa xadiidbukhaari isagoo laga soo qaato weeye waxay malaa'igtaasu kulmaan salaada subaxa iyo salaada casirka ayay kulmaan kuwii masalanba waxaa weeye casir ku yimid salaada subaxay baxaayaan salaada subaxa kuwiiba yimidne casirkay baxaayaan xadiis dheer ayaa sidaas ayo ilaahay markaas uu ka su'aalaayo xadiiskaas marka waa la yaqaanaa xadiis mashhuura weeye ilaahay wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala in allaaha alla laa yuqayiru doorin maayo maa biqoomin qoom waxay ku sugan yihiin ilaahay kama beddelaayo xataa yuqayiruu intay ka doorinayaan maa bianfusihim waxa naftooda ku suganow suganowdha ilaahay qaybtan dambo aayadda ilaahay subxaanau wa wuxuu nooga warramayaa bani aadamka mar haddii sidaas waxaa weeye loola socdo camalkiisa hadduu camal saalixa yahay camal xun hadduu yahay xaaladda markaasi lagu sugan yahay hadday tahay xaalad wanaagsan iyo xaalad xunba ilaahay subxaanahu watacaala inuu naxariis badan yahay oo dadku hadday xaalad wanaagsan ku sugan yihiin ilaahay xaalad xun inuusan u keenaynin ilaa ayagu markaasi dembi ay ka sameeyaan oy naftooda ka beddelaan ayaa ilaahay nooga warramaya iyo hadday xaalad xun ku sugan yihiin inaan laga qaadaynin ilaa ayagu naftooda iska hagaajiyaan oo xumaanta ay ka tagaan weeye in allaaha allow dha ilaahay laa yuqayiru ma beddelaayo maa biqoomin qoom waxay ku sugan yihiin oo waxaa laga wadaa laa yaslubuhum nicmata wey ilaahay nicmadiisa ka siibi maayo xataa yugayiruu intay ka doorinayeen oo ka bedelayaan maa bianfusihim waxa naftooda ku sugan oo xaalad jamiilo ah weeye macnaha xaalada jamiilada ah markay naftoodu wanaag ku sugan tahay hadday macsi la yimaadaan waxa weeye nacadu waa laga siibaya waana laga qaadaya ayagoo masalanba xaalad xun ku jiran oo macsidaas ka dhalatayne haddii waxaa weeye xaaladaas aysan iska bedelin oo aysan isbedel samaynin alla u soo noqonin oynan macaasidaas aysan ka tegin ayagana laga qaadi maayaa layidhi waxa ay ku sugan yihiin wa idaa waktigii araadallaahu alla uu la doono dha ilaahay biqoomin qoom suu-an xumaan uu la doono qoom markii ilaahay subxaanahu watacaala cadaab uu la doono falaa maradda lahu mid celinaayo ma uusan ahaanin oo waxa weeye wax celinaayo cadaabkaas ilaahay uu dadkaa la doonay ma jirto weeye oo hataa malaa'igtan mucaqibaadkaa oo hadda la raaciyey iyo qayrkoodba ma celi karaan maxaa yeele wax ilaahay doonaayo makhluuq ma celi karo wa idaa araada allaahu markii alla uu la doonow dhah ilaahi subxaana wa tacaala biqoomin qoom suu-an xuni ou la doono macnaa cadaabaa laga wadaa falaa maradda mid celinaayo ma uusan ahaanin lahu suu'aasuu dhah wamaa lahum uma sugnaanin buu dha ilaahay qoomkaasni macnaha liman araada allaahu bihim suu'an weye dadka ilaahay uu la doonay cadaabka wamaa lahum uma sugnaanin min duunihi ilaahay sukadiisa ilaahay kayrkiisa min waalin ow dha ilahay mid ka manciya min waalin mid ka manciya oo cadaabkaas ka reebaaya ma jirow dheh ilaahay mar haddii ilaahay cadaab uu la doono arrinku inay sidaas taana haddana aayadahana u daliila huwa allow dheh ilaahay subxaana wa alladii allah weeye yuriikum idin tusinaaya albarqa hilaaca idin tusinaayo khawfan cabsi daraaddeedown ilaahay iyo wa dhamacan damac daraaddiis wayinshi'u alla waa abuurayaa assaxaaba saxaabkiiowdha ilaahay asiqaala oo cuslaay huwa alla allowdha ilaahay alladii allah weeye yuriikum idin tusinaaya albarqa hilaaca ama biriqda khawfan khawfanowdha ilaahay cabsi daraaddeeda hadda hilaaca waxaa cabsi gooniya ka qaba dadka musaafiriintaa oo sawaaciqdaas gacdaas dhacaysa ayay ka cabsanayaan ama waxay isleeyihiin haddii waxa weeye idinkoo safar ku jirtiin roob oo idinku do dhibaato ayay idinku tahay sidaa ay isleeyihiin iyo wa dhamacan dhamac daraaddiisow dha ilaahay dhamacna waxaa dhamcaaya oo dhamcaaya waxa weeye hilaacaas dadka muqiimiinta ah oo iyagoo le guryahooda iska joogaane roobka haddoo yimaado guryahoodii bay ka gelayaan waxba ka hadlay maayo marka waxa weeye qofkan oo safarkaane waxa weeye cabsiya isagana ku jirta weye marka sidaas ayaa leeyahay hadda marka khoofan wadama antaan labada waa la xaalay karaa mafcuulu liajlina waa laga dhigi karaa khawfan khaa'ifiina xaal aasiin kuwa cabsanaayo wadama an dhaamiciina xaal aasiin kuwa damcana waa dhigi karaa wa yunshiu alla waa abuura hawdha ilaahay asaxaaba saxaabkawha ilaahay daruurta weeye asiqaala oo cuslay waxa weeye saxaabku waxau siqaal uu yahay markii madar uu wado weeye oo daruurtu markay roob ay wado ayay maaragtay culus tahay marka waxa weeye madarka markii waxa weeye la ilaahay uu keenaayo daruur ayuu isu keenayaa daruurtii baa biyo lagu soo shubayaa markaasay saasay ku ay biyihii markaasay ku daadinaysaa marka barqigu waxaa weeye waa lamcaan weeye waa iftiin oo markaasi ka daahiraaya saxaabka dhexdiisa weeye qaar waxay yidhaahdeen madarka malagga kaxaynaaya waxaa weeye jaydalka uu ku garaacaayo wax ka soo go-aaya weeye mararka qaarkoodna dadka inay dilaan ayaa dhici karaysa si hadda noo imaan doonto wayusabbixu waxaa tasbiixsanaa udha ilaahay alracdu malagi ayaa tasbiixsanaya bixamdihi multabisan xaaluu kii ku dheehan bixamdihi ilaahi xamdigiisa waalmalaa'ikatu malaa'igtuna way tasbiixsanaysaa min khiifati ilaahi cabsidiisay la tasbiixsanaysaa wayursilu alla waa dirayaa assawaaciqa bacdi ayuu dirayaa weeye waa naarti oo kasoo baxaysa saxaabka weeye biriqdi waaye fa yusiibu bihaa alla waa ku asiibayaa man yashaau ruuxa ou doono ku asiibayaa walxaal hum kufaartina ayuudha ilaahay yujaadiluuna ay doodaayaan filaahi ilaahay waxdaaniisa ay ku doodaayaan wa huwa allana shadiidulmixaali qabashadiisu ama quwadiisu allihii ay daran tahay weeye alla wuxuu yidhi subxaana watacaala wayusabbixu racdi ow ilaahay racdiga waa tasbiixsanayaa hadda racdiga kan waxaa la yidhi waxaa loola jeedaa malagga oo loo wakiishay weye roobka loo wakiishay malakun muwakalun bisaxaabi weye oo kaxaynaayo weye marka hadda racdiga saas ayaa maaragtay aa mashhuur ah mufasiriinta dhexdooda weye haddii marka qowlkaas la qabto waxyaabaha aanu maqlayno waxa weeye oo sawd ah waa malagga tasbiixdiisa loo wakiishay saxaabka weye malaa'igtu markay iyaguna maqlaan malaggaas ayay iyaguna tasbiix ku qaylinayaan markaasaa madarku uu soo da'aaya robku markaasuu da'ayaa weeye qaar waxay yidhaahdeen waxa weeye sawdkaasu aalada uu ku garaacayo malabku malagga uu ku garaacayo saxaabku weeye wayusabbixu racdi ow ilaahay malagga waa tasbiixsanayaa bixamdihi ilaahay xamdigiisa isagoo ku dheehanoo subxaana allahi wabixamdihi ayuu leeyahay walmalaa'ikatu malaa'igtuna way tasbiixsanaysaa min khiifati ilaahi cabsidiisa wayusula alla waa dirayaa assawaa'iqa jacda ayuu dirayaa waxaa weeye naarta ka soo baxaysa khilaalu saxaab iyo biriqda ah fa yusiibu bihaa alla waa ku asiibayaa man yashaau ruux oo doona markaasay gubaysaa ayaddan qaybteeda waxay ku soo degtaa layidhi nin oo waxa weeye waxaa la layidhi nabigu calayhi salaatusalaam nin gaalhay oo rag asxaabtiisa kamid mid oo u diray say diinta ugu yeeraan markaasuu ninkii waxau dhahay baa layidhi markii rasuulka oo u diray asxaabta waxau dhahay war alla muxuu yahay ma dahabaa ma lacaguu ka samaysan yahay ma maaluu ka samaysan yahay markaasaa waxaa ku soo degtaa yidhi daruur yaraa inay ku timadeeyo oo gugacday ayaa biriqo ka soo dhacday markaa say dishaa layidhi ka goysaa weliba asxaabtu saddex jeer ayay ku noqdeen sidii axaadiis soo aroortay markii saddexaad ayaa markaasay dishay markaasuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wahum ayagu ayuu dha ilaahay walxaal hum kufaartoo ilaahay yujaadiluuna ay doodayaan weeye nabiga ay la doodayaan calayhi salaatu wasalaam ama alla ay fillaahi fii waxdaaniyati ilaahi ilaahay waxdaaniyadu sifaadkiisa ay ku doodaayaan waa sida sawnusuulku ahay wa huwa allowdha ilaahay shadiidulmixaali qabashadiisu allihay daran tahay weeye amase quwada ilaahay waa daran tahay maxaa yeele ilaahay daalimkaas ayuu sidaas u qabtay marka sidaasaa la sheegay ninkaas ayuu ku soo degtay laakiin naartaan ka soo baxaysa khilaalu saxaab mar walba waa iska jiri karaysaa badanaana waxaa dhici kartaa yidhi inay hadda maadaama dad macsi samaynaayo kufaar ay ku soo degtay inay mar walba arrintu saas ay ku timaado macaasida dadka sameeya qaarkood inay ku soo degto iyadoo qadarka ilaahay oo cid walba uu ku dhici karaayo marka casharkeenna intaas wuu ku egyahay wallahu subxaanahu wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo afaraad oo suuratu racdi kamid ah alla subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo waramay casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey malaggii oo tasbiixsanayey oo waxa weeye saxaabka loo wakiishay tasbiixdiisna isna malaa'igta ay la tasbiixsanayso cabsi ilaahay alla wuxuu dhahay subxaanau wa tacaala alla wuxuu dirayaa sawaaciq ayuu dirayaa naar oo ka soo baxaysa saxaabka dhexdiisa ilaahay qofkou doono ayuu ku asiibayaa oo naartaas ka soo baxaysa oo hilaaca ka soo go-aysa qofkii ay doono ayaa ilaahay ku asiibaya markaasay gubaysaa aayaddaas iyo sababu ayaanu soo marnay kufaartu waxaa weeye u dheh ilaahay waxay ku doodaayaan ilaahay subxaanahu watacaala waxdaanidiisa alla waxa uu yahay ilaahayna waa shadiidulmixaal weeye shadiidulakhdi weeye alla subxaanahu watacaala cadowgiisa uu qabto marka hadda weli waxaa noo socda adiladii lahu alla waxaa u sugnaadow dha ilaahay dacwatu lxaqi dacwad oo xaqa ayaa alla usugnaatay lahu alla waxaa u sugnaadow dha ilaahay dacwatu alxaqi ow ilaahay xaqi dacwadiisi weeye ey kelimatu weeye waa laa ilaha ila allahu waale kelimatu tawxiid waayle dacwatulxaqigan waxaa loo badan yahay inay tahay tawxiidka ay tahay macnaha waxaa laga wadaa sharcigeedii ayaa laga wadaa oo alla ayaa jideeye dacwatulxaqow ilaahay jideeyey waana amray weeye hadda laa ilaaha ila allaahu cadiiladeediina waa la jirtaa oo muxammedun rasuulullahi waa la socotaa marka waxa weeye kelimad oo xaqa weeye oo miftaax looga dhigay furo looga dhigay islaamka weeye axad laga aqbalayo islaamka ma jiraa layidhi inuu kelimatu tawxiid la yimaado mooye oo waxa weeye haddausan qofku laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuulahi usan dhihin isagoo marka hore kaafir ahay waxa weeye wax kaloo daacaa uu la yimaado oo laga aqbalayo ma jirta weeye waladiina kuwa yadcuuna ay caabudayaan mushrikiintii ou dhahay ilaahay oo min duunihi alla kayrkiisaah laa yastajiibuuna ajiibi maayaan lahum ayaga bishayin shay kama ajiibaayaan hadda alla subxaanahu wa tacaala waa alla ku sifooba sifatulkamaal weeye dacwatulxaqina ilaahay yaa iska leh ayadoo arrintu sidaastaa ilaahay wuxuu nooga warramayaa qolooyinka mushrikiinta oo ilaahay kayrkiis caabudaaya oo asnaam gargaar weydiinaaya alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waaladiina kuwa ayuu dhaha ilaahay yadcuuna ay caabudayaan ta'na waa la akriyaa oo markaasi kufaarti baa lala khidaabayaa waaladiina kuwa tadcuuna aad caabudaysiin ayaa leeyahay ayuha almushrikuun oo min duunihi ilaahay sukadiisa laa yastajiibuuna kuwaasu ma ajiibaayaan lahum kuwa caabudaaya bishayin shay kama ajiibaayaan shay ka ajiibi maayaan waxay ka dalbaayaan waxa ay weydiisanayaan wax ay ka ajiibaana ka aqbali karaan ma jirto weye ilaa ka baasidi kafayhi ilaa ka istijaabati baasidi kafayhi labadiisa calaacalood kii fidiyey ajiibdiisii oo kala maahine ilal maa'i biyaha u fidiyey liyebluqa maaas inuu soo gaaro faahu afkiisa uu soo gaaro arrintaas waa arrin mustaxiila oo xagga caqliga mustaxiil ku ah weeye marka alla wuxuu yihi subxaanau watacaala ilaa ka baasidi kafayhi ow ilaahay ilaa istijaabati baasidi kafayhi ilaa ka baasidi kafeehi ka istijaabati baasidi kafeehi weeye labadiisa calaacalood kii fidiyey ajiibidiisii oo kala ilal maai biyo u fidiyey waxa weeye wuxuu ka dhigan yahay qofka ilaahay keyrkiisa caabudaaya wuxuu ka dhigan yahay qof waxa weeye ceel afka ina ka roogsaday gacmahasa u taagtay biyihiis biyow gamcayga soo gala yidhi taas wax suurtagala mahan weeye liyabluqa aas inuu soo gaaro biyahaasu faahu afkiisa uu soo gaaro oo ina soo kaco ceelka ka soo irtifaaco jamcihiisa uu soo gaaro taas waxa weeye waa shay mustaxiila ah weye xagga caqliga ilaahay kayrkiisa la caabudo oo wax laga helana saasoo kale weye wamaa huwa maacaas uma ahanow dha ilaahay bibaaliqihi mid gaaraaya mid waxaa weeye afkiisa gaaraya maya abadan weeye weligii soo gaari maayo hadduu weligiis meesha fadhiyo ee biyow gamceeyo kusoo dhaca uu yidhahdo ceelana afka ka fadhiisto weligood biyahay soo gaari maayaan fakadalika maahum waxaa weeyaa leeyahay asnaamtuna ama makhluuqa ay caabudayaan ma ahan kuwo ajiibaayo ayaguna saasoo kale weeye wamaa ducaa'u lkaafiriina kaafiriinta ducadoodu ma ahanow dha ilaahay ilaa fii dalaalin liyac mooyaane la yacisaan wamaa ducaa'u lkaafiriina kaafiriinta ducadoodu macnaha cibaadooda laga wada asnaamta ay caabudayaan ama ducada laftirkeeda oo ilaahay kayrkiisa ay baryayaan ilaa fii dalaalin Ah, liyac weye macnaa la yacitaan macnaha cibaadadoodii iyo ducadoodii waa isku wada cibaada maxaa yeele ducada laftirkeedu cibaado weeye waxay noqotay wax laa ehoo halaabay oo baaba-a weeye liannahu ah, dalaba niman laa yamliku linafsihi nafcan walaa daran maxaa yeele wuxuu wax ka dalbay midaan naftiisa nafcina aan u milki karin lurnaan ka daafici karin laakiin alla cibaadada ay caabudayaan ama baryada ay baryayaan taas waxa weeye laa'ic ma ahan weye bal waxa weeye ilaahay waa ajiibayaa hadduu doono qofka waa ajiibayaa haddii waxa weeye amuuru dunya oo weydiisto waa iska daahiraa layidhi haddau janno oo weydiistana ilaahay iimaanku uu ku hanuuninayaa marka waxa weeye ilaahay waa midka waxaa weeye wax walba isagu ahaysii kara makhluuq waxba ma samayn karo ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanau watacaala kaafiriinta ducadoodu ma ahan amba cibaadadoodu ilaa la yaxitaan mooye welilaahi allowdha ilaahay yesjudu waxaa u sujuudaya man duul fi samaawaati samaawaadka ku sugan iyo wal arli arladarkan ku sugan dha ilaahay xaalow yaa kii adeecaaya iyo wakarhan xaalow yaa kii kahanaaya ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala tacaala welilaahi alla waxdahu weeye yesjudu waxaa u sujuudaya man duul fi samaawaati samaawaadka ku sugan iyo wal arli arladarkan ku sugan sujuudatan haddii la yidhaahdo waa sujuudid xaqiiqada heeday waxay ku kooban tahay inta markaasi waxaa weeye cuqalada ah oo mukallafiinta weeye jinniga iyo insiga iyo malaa'igta weeye haddii la yidhahdo sujuudan kii lugawiga aheed weeye oo khuluuc aheedna khalaa'iqdoo dhan waxaa weeye xayawaan yacqil iyo maalaa yacqil iyo jamaadaad oo dhan ayaa soo gelayaa layidhi oo waxay noqonaysaa sujuud oo markaasi waxaa weye macnawihey noqonaysaa intaasna waa oo khuluuc iyo inqiyaad loola jeedo macnahuna waxay noqonayaan welilaahi khalaca wanqaada wadalla man fi samaawaati waalardi weeye jamiican weeye oo waxay la macno taha la yidhi in kullu man fi samaawaati waalardi ilaa aati raxmaani cabdaha marka haddii saas la yidhaahdo qowlkaas dambe la qabto muraadka looga jeedo biman fi samaawaati waalardi waxau noqonayaa ha la yidhi wixii aradaas iyo samadaas dhex jooga weeye caaqilkana waxa weeye waa la qalibay baa layidhi lisharafihi ana loo qalibaa layidhi maxaa yeele asaga caaqilka waxaa lagu kallifaa layidhi sujuudda oo xaqiiqada weeye iyo midda xataa lugawiga weeye qofka waxaa weeye caarifka ahoo rabbigiisa yaqaano muslimkaa oo axkaamta ilaahay yaqaano waxa weeye labadaasba waxaa weeye isaga way ka imaanaysaa weeye marka kayru caaqil asagane waxaa ka imaanaya midda oo luqawiga ayaa ka imaanaysa ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala dhawcanow dha ilaahay asagoo adeecaaya masalanba dawcan sida mu'miniintoo kale wa karhanna waxaa weeye waa munaafiqiinta weye iyo dadka seefta lagu soo islaamiyey maxaa yeele munaafiqu marka markau dukanaw sujuudaayo waa uu ka baqayaa mu'miniinta mu'miniintau ka baqayaa marka sidaas ayuu ku dukanaya isaguna wa dilaaluhum owdha ilaahay wayasjudu isoo qadaro waxaa sujuudaya dilaaluhum hoosyaalkoodowdh ilaahay bilquduwi aroorti iyo wal aasaali galabtiyowdha ilaahay wa dilaaluhum hoosyaalkooduna way sujuudayaan bilquduwi ayuu dha ilaahay subxaana watacaala aroorti iyo wal aasaali galabtiyowdha ilaahay macnaha hadda hoosyaalkan sujuuddoodu waa waa sujuud luqawe weeye hoosku waxa weeye waa wareegayaa oo subaxdii meesha uu jiro galabtii waa ka wareegayaa marka waxa weeye wareegaas oo markaasi u hoggaansan yahay waxa alla uu ka doonaayo ayaa iyaduna waxay noqonaysaa sujuuday noqonaysaa haddii kaleentood waxaa la yidhi marka ay sujuudaayaan sujuudda xaqiiqiga ah hoosku laftirkiisu waa la sujuudahaa layidhi oo hoosku waxa weeye ficilka markaasi shayga shaakidka ah uu samaynaayo ayaa isagana xarakadiisu ka muuqanaysaa qul waxaa u jira hawda ilaahay sayidka maxamed kaahu qoonkaaga man waa kuma rabu samaawaati samaawaadka rabbigooda iyo wal arli arlada rabbigeeda qul waxaa u tira hawr ilaahay mar rabu samaawaati samaawaadka rabbigooda yaa waaye iyo wal arli arlada qul waxaa u tira hawdha haddane allah alla weeye saas u dheh ilaa hadda jawab kala malaha weeye qul illaahu qul waxaa u tira allahu alla weeye rabu samaawaat wal arli waa alla weeye hadday ta wax kale sheegin len jawaab kala ma leh qul waxaa u tidhahdaa haddana afatakadtu miyaad yeelanaysiin min duunihi ilaahay sukadiisa owliyaaa xariir miyaad yeelan owliyada meeshaan asnaam baa loola jeedaa oo owliyadu macno badan inay ku timaado horaan usoo marnay ilahi wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala hadday macnaha arrintaas ad ku garto waxaad u tidhaahdaa ilan ilaahay kayrkiisay caabudayaane afatakadtum miyaad samaysanaysiin min duunihi ilaahay kayrkiisa owliyaaa xiriir weeye asnaam weeye ood caabudaysaan awliyadaasoo laa yamlikuuna aan u hananaynin lianfusihim naftooda nafcan nafci aanan u hananaynin walaa daran lurna aan u hananaynin owriyadu ah, asnaamti awey laa yamlikuuna aan u hananaynin lianfusihim naftooda nafcan nafci aanan u hananaynin walaa daran lurna aan u lur aan ka daafici karan weye maaligii ayaga milkiyana ma ka tagtan weye istifhaamu inkaari wa tawbiiq weye qul waxaa u tirawdha haddana ilaahi subxaana wa hal hee yastawi lacmaa midka indhoolaha ma siman yahay iyo walbasiiru midka wax kaay mid indhoola ah oo indhaha ka dhacsan iyo mid waxaa weeye indha qaba ma siman yihin weeye waxaa laga wadaa kaafirka iyo mu'minka weeye kaafirku waxa weeye indhoolo weeye maxaa yeele wuxuu le'yahay indhaha qalbiga oo camyul basiira ayuu qabaa indhahaa sidoodaba waxaa weeye waa tuudha ilaahay fa innahaa laa tacmal al absaaru walaakin tacma quluubu latii fi suduur dheh indhala-aanta runta waxa weeye midda qalbigaa weeye qalbiga qofku hadduu beero indhala-aantu runta iskaasaa qaba laakiin indhahan caadiga ahoo daahirka ah qof ku beera basiiradana ilaahay u hagaajiyo qofkaasu qof khayr ku san waa qabyaa marka waxa weeye acmaha la sheegaayo waa mid ay ku dhacday camyul eh, ay eh, ku dhacday basiira weeye basar kale la sheegaayo isaguna waa basiirada weeye ama amase waxaa u jira hawd ilaahay hal hee tastawi dulumaatu mugdiyaalku ma egyihiin iyo wa nuuru nuur nuur iyo mugdiyaalo ma egyihiin dulumaadka waxaa loola jeedaa waa dulumaatul kufriga weeye maxaa yeele qofka kaafirkaahu mugdi ayuu ku jiraa weeye dulumaad ayaa laga cabiraa layidhi dulumaadka weliba jamaca laga dhigaa layidhi waa litaxadudi anwaacihi baa layidhi maxaa yeele kufriga noocyaashiisu waa badan yihiin gaaladatan tan hadda haddaad fiirisa adduunyada meel kasta ka joogta ayagoo kaas kufaarnimo eh, wada kulansada haddana caqiido badan oo markaasi ay ku kala duwan yihiin ayaa jira laakiin waxaa weeye nuurku waa iimaankaasna lagu shabeeye mid keligiisa weeye nuurku waa iimaanku mutaxid waayo markaasaa mufradaa laga cabilaadayay kufriga waxaa weeye dulumaad ayaa lagu magacaabay maxaa yeele wuxuu gaarsiinayaa saaxiibkiisa daaru dulumaad ayuu gaarsiinayaa oo naarsi ah weeye naar oo mugdiya ayaa maalinta qiyaama lagu tuuraya iimaanka isagana waxaa lagu magacaaba nuuraa layidhi maxaa yeelay wuxuu gaarsiinayaa saaxiibkiisa daaru nuur oo janna ayuu gaarsiinayaa am jacaluu miyay yeeleen ow dheh ilaahi subxaana watacaala lilaahi alla shurakaa'a shuraka miyay u yeeleen shurakadaasoo khalaquu abuuray wax abuuray ka khalqihi ilaahay abuurkiisaoo kale markaasaa fatasaabaha alkhalqu khalqigii iska shabahay wixii alla uu abuuray iyo wixii shurakadu ay abuureen calayhim korkoodaw ilaahay qul waxaa u tira hawl ilaahi allaahu alle khaaliqu kulli shayin shay la arka kulligiiskan abuura weeye alla wuxuu idhi subxaanau watacaala am jacaluu ayuu dh ilaahay am jacaluu ma waxay u yeeleen lilaahi ilaahay shurakaaa shuraka miyay u yeeleen kuwo ilaahay la garab dhigaayo weeye shurakadaasoo khalaquu abuuray oo ayagu wax abuuray ka khalqihi ilaahay abuurkiisoo kale shuraka waxa weeye ilaahay isaga wax abuuray u abuuray asnaamti misidii ilahay wax u abuuray laa weeye fatashaabaha alkhalqu khalqigii yaa marka iska shabahay arrin farfoodowdh ilaahay khalqu shurakaa'i bikhalqi bikhalqillaahi wixii shurakadu abuureen iyo wixii ilaahay ma isaga darmay markaasay ictiqaadiyeen in waxaa weeye cibaado ay mutayseen shurakada asnaamtu weeye istifhaamu linkaari bimacna nahyi amar bimacna nahyi weeye laysa alamru kadalika wey arrintaas maha weeye marka walaa yastaxiqu alcibaada ila alkhaaliq cibaado ma mutaysanaayo ilaa mid khaaliqa mooye oo wax abuuray hadda asnaamtaana waxma aysan abuurin am jacaluudan macnaha amtaanu bimacnaa bal weeye oo muqa amtaan waa munqadaco bimacnaa bal ahaa la yidhi ah, saasna waa la yidhaahdaa qul waxaa u jira hawdha ilaahay allaahu alle khaaliqu kuli shayin shay la arka kulligiis kan abuuro weeye ilaahay shay kasta kan abuuro weeye laa shariika lahu fiihi wax ilaahay shariik kulaa ah ma jiraan weeye falaa shariika lahu fi lcibaadati marka ilaahay shay walba hadda isagu abuuray oo abuurka wax shariik kulah aysan jirin cibaadada wax ilaahay shariik kulah ma jiraan maxaa yidhi ilaahay khalqigiisa uu abuurtay asagaa abuurtaye see loo garab dhigaayaa weeye wahuwa huwa allowdha ilaahay alwaaxidu allaha keligiisaa weeye alqahaaru allaha qahridda badan weeye ilaahay waaxid weeye fii daatihi wa sifaatihi wa afcaalihi daatadiisa sifaatkiisa afcaashiisa ilaahay keligiis ayuu ku yahay makhluuq yeelo kara ilaahay subxaana wa tacaala daatadiisa ma jiro makhluuq ilaahay sifaadkiisa yeelan kara ma jiro afcaasha ilaahay makhluuq yeelan kara ma jiro alqahaaru alihii qahrid badan weeye addoomankiisa ilaahay waa qahraya oo waxaa weeye ilaahay tasarufkiisa ayaa ku kufulaya addoomankiisa weeye intaa markii ilaahay uu ka soo waramay adilada ilaahay wuxuu samaynayaa masal ayuu samaynayaa miisaal ayaa ilaahay wuxuu u samaynayaa xaq iyo baadil xaq iyo baadil ayaa aayadda aynu meeshaan ka gelayno ilaahay masal uu ugu samaynayaa alla markaa wuxuu yidhi sida kan anzala alla waa dejiyow dha ilaahay min asamaa'i samada xaggeeda maa an madar ayuu ka soo dejiyey anzala alla waa dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda maa an madar ayuu ka soo dejiyey fasaala dabeedna waxaa socotay bawdiyatun waadiyaalo biqadarihaa qadarkeeda bimiqdaari milihaa weeye intii markaasi la eg oo biyo ah ayaa waadiyaashi maray fataala degeedna waxaa socotowdha ilaahay owdiyatun waadiyaalo weeye jamcu waadi weeye waa mawlaca oo markaasi biyuhu ay maraan weeye si xoogle ay ku maraan weeye marka waxay noqonaysaa majaas caqliga weye min isnaadi shay limakaanihi yaa la yidhaahdaa shay oo markaasi la tiiriyo makaankiisana loo tiiriyo asalka wuxuu ahay almaau fil awdiyati saasay ahaade biyihii baa oo waadiyaasha ku socda saasay ahaade marka waxay noqonaysaa majaas caqliya oo min isnaadi shay limakaaniha wey xagga balaaqada saas wey marka alla wuxuu yihi subxaanau watacaala faxtamala sayru daadki waxau xambaarowna ilaahay zabadan daad xoor ayuu xambaaray raabiyan oo kor noqday faxtamala sayru daadki waxau xambaarowna ilaahay daadki waadiyaasha maraaye zabadanow dha ilaahay daad xoor amba xumbo weeye raabiyan oo kor noqday maxaa yee biyuhu markay socdaan oy waadiyaasha iyo togaga meelahaas ku socdaan waxaa kor socda xumbo weyn ayaa ka saraysa weeye caaliyan calayhi weeye ah, huwa maa calaa wajhi weeye min qadarin wanax weeye waxyaabaha markaasi korka ka saaran weeyo waxa weeye wasaqda iyo wixii lamid ah weeye wa mimaa kii xaggiisa ow ilaahay tuuqiduuna aada hursanaysaan calayhi korkiisa fi naari naarta aad ku huranaysaan waxa dabka la gelinaayo oo jawaahirta arladan laga soo qodayaa sida dahabka iyo lacagta iyo maarta wa mimaa kii tuuqiduuna aada hurinaysaan ama yuuqiduuna yaalaas ay hurinayaan caleyhi korkiisa fi naari dabka ay ku hurinayaan baad ku hurinaysaan ibtiqaa'a xilyatin ziina dalabkeeda daraaddeeda ibtiqaa'a xilyatin dalada ziinatin weeye ziina dalabkeeda daraaddeeda maxaa yeele markii jawaahirtaas dabka la gelinayo oo la tumayo dahabka waa la tumaa lacagta saas oo kale maarta saas weeye waxaa la raadinayaa markaasi wax laysku qurxiyo ibtiqaa'a xilyatnowdha ilaahay ziina dalabkeeda daraaddeeda oo amase mataacin mataac dalabkeeda daraaddeeda hadda weelal baa laga samaystaa weye markii la dhalaaliyo dabadun ayaa ahowdha ilaahay daad daadsoor ayaa ah amase waxa weeye xumbo weeye oo misluukaa kaa masalkiisa misla zabadi sayr weeye daadka waxa weeye biyaha ah daad daadsoortoodoo kala weeye asagana waxaa weeye waxyaabaha markaasi qashinka oo korka ka saaran oo waxa weeye ruujinada ah oo ka daadanayo weye amase waxa weeye waxyaabaha markaasi oo markaasi baalka wax lagu buufinaayo oo markaasi oo bisinaayo weye maxaa yeele birta iyo marka la tumaayo wasaq ayaa ka daadata weye marka kaasna zabad ayaa hudha ilaahay oo sidaa dhifna zabadi sayri daadkii maaragtay xumbadiisii oo kale ah kadaalika sidaasoo kalewdha ilaahay kaa lasoo soo sheegay yadribullaahu alla waa yeelayaa alxaqa xaqa iyo walbaaila baaila kadalika sidaasoo kale kalowdha ilaahay yadribullaahu alla waa yeelayaa alxaqa xaqa iyo walbaaila baailka oo xaq iyo baail ayagana sidaasoo kale ilaahay ka yeelayaa waana sida kan amase fa yadribullahu waxaa lagu fasiri karaa kadalika sidaasoo kale yadribullaahu alla waa caddaynayaa alxaqa xaqa iyo walbaaila baaila waana sida kan kaama zabadu zabadkiiyow dha ilaahay zabadki daad xoorki weeye oo ka yimiday daadki ka yimid biyaha ahay amase wixii jawaahirta ayo dabka lagu hurinayey faama zabadu zabadkiiyow dha ilaahay daad xoorka ama xumbadii fayadhabu waa tegayaa dufaa'an isagoo baaba'a weye baadilan murmiyan bihi weeye isagoo baaba'ou tegayaa maxaa yeele waxaas xumbadaah waa baaba'ayaan biyihii rasmiga ayaa soo haraaya jawaahirtana waxaa weeye markii la garaaco oo dahabkii iyo nuxaasi iyo la garaaco ayagana wixii qasimahay way ka daadanayaane birti dhabtaa ilaah suu heraysa fayadhabu waa tegaya hawdha ilaahay jufaan isagoo baaba'a weeye wa amaa maakii yanfacu naasa dadka anfacaayuu dha ilaahay oo biyihii iyo jawaahirta ah wa amaa maakii yanfacu naasa dadka anfacayu dha ilaahay fayamkusu waa negaanayaa kaasu fil arli arlada ayuu ku nigaanayaa wixii dadka anfacaaye oo waxa weeye biyihii iyo jawaahirta ah arlada ayuu kaasi ku nagaanayaa zamaanan wey zamin weye marka maxaa laga wadaa kadalika albaatil baatilku saas weeye yalmaxilu wayanmaxiqu baatilku waa tegayaa waa baaba ayaa weye wain calaa cala alxaqi yaa layidhi xaqabaa ka sara maro oo waxaa dhacaysa bacdu alasmaan sida hadda asmaanta aynu joogno in baatilka ou sara maray laakiin baatil weligiisii taagnaa maayo cid ahlulbaatilu mar walba waxa weeye baatil wax ku haysa kari mayso marka baadilku mararka qaarkood bacdul awqaat waa kala marayaa laakiin xaqa ayaa mar walba sugnaanaya xaqa ayaa mar walba sugnaanayaho waxa weeye qofkii ahlulxaqa ayaa soo haraya ahlulbaadilna waa baaba'ayaa miisaalka hadda marka ilaahay xaq iyo baatil u samaynaya taas weeye kadalika sidaasoo kale dhahay kadalika almadkuu kaa la soo sheegay oo kale yadribu llaahu alla waa cadaynaya alamhaala miisaaliyaalka ilahay waa caddaynaya kadaalika sidaasoo kale yadribu llahu alla waa cadaynaya howdha ilaahi subxaana watacaala alamtaala miisaalyaal misaalka waxa ilaahay u caddaynaayo addoomankiisa inuu hanuunso weeye oo si lubfi ah iyo rifqi ah dhimrin ah ilaahay inuu ku hanuunso weeye maxaa yeele waxyaabaha qur-aanku uu la yimiday oo qur-aanka qaybaha ka ah ayaa waxaa ka a ah, amsaasa ayaa ka mid a ah. miisaalka weeye maxaa yeele misaalada waxbaa lagu fahmaa liladiina kuwa waxaa u sugnaadowdha ilaahay istajaabuu ajiibay lirabbihim rabbigooda ajiibay hadda waxaa weeye dadkine qaybna waxaa weeye ahlulxaq weeye qaybna ahlulbaatil weeye labada qayboodaa ilaahay marka noo kala sheegayaa oo ilaahay miisaalka uu soo sameeyey ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala liladiina liladiinadaanu khabar muqadama weeye alxusnaana mubtadihii oo muakhara weeye oo gadaal mara weeye liladiina kuwa waxaa u sugnaadowdha ilaahay istajaabuu ajiibay lirabbihim rabbigooda ilaahay waxay ku ajiibeen daacay ku ajiibeen alxusna ayaa u sugnaatow dhahay tii wanaagga badneed waxaa weeye jannadii baa loola jeedaa waladiina kuwa lam yastajiibuu aanan ajiibin lahu lilaahi alla aanan ajiibin waa kufaartee iyo munaafiqiintee waaladiina kuwa lam yastajiibuu aanan ajiibin low goor ayuu dha ilaahay anna lahum oo u sugnaa lahay maakii fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday jamiican xaalow yakii wa mislahu kaa masalkiisuna maxahu micigiisa ou ahaa lahay lastadow bihi way iska fura lahaayeen oo waxay isaga fura lahaayeen cadaabkay isaga fura lahaayeen waaladiina kuwa lam yastajiibuu lahu aanan ajiibin oo alle subxaanahu watacaala aan daaca ku ajiibin low goor anna lahum oo u sugnaa lahay maa kii fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday jamiican xaalow yaa kii dhan oo adduunya wax yaaloo dhan la sii lahay wa mislahu kaa masalkiisuna macahu micigiisa uu ahaa lahay laftadow bihi way isku fura lahaayeenoo cadaabka ayay isaga fura lahaayeen laakin kaasi wax kasta kastoo ay sameeyaan ama loo sameeya maba dhacaysaba ulaa'ika kuwaasowdha ilaahay lahum waxaa usugnaaday sugnaaday suu'ul xisaabi xisaabka kiisa xun ayaa usugnaaday sugnaadow ilaahay ulaa'ika kuwaasowdha ilaahay lahum waxaa usugnaaday sugnaaday suu'ul xisaabi xisaabka kiisa xun xisaab xun ayaa ku dhacaaya alxisaabu sayi weeye xisaab xun weeye waxay kamid tahay min idaafati sifati ilmawsuuf weeye sifadii oo la idaafeeye mawsuufka loo idaafeeye weeye muraadka loola jeeda waxaa weeye waxaa weeye xisaabka ayaa lagu munaaqashaynayaa waxaa laga su-aalayaa ee waxa weeye wax yar ayaa laga suaal dhibic loo dhaafi maayo wey waatuu nabigan dhahay man nuuqishal xisaabu halaagkau dhahay qofka xisaabka waxaa weeye lagu baxsiyo waa halaagsamuu dhahay ilaahay wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala ulaa'ika kuwaas lahum waxaa u sugnaadow dha ilaahay suu'ul xisaabi xisaabka kiisa xun ayaa u sugnaadowdha ilaahay wamawaahum ma'waahum hoyaskooduna ayuu dha ilaahay jahannamu jahannamo weeye wa ma'waahum hoyadkoodow dha ilaahay subxaana wa tacaala jahanamu jahanamo weeye waa naarta jahanamo la yidhahdo wa bi'sa waxaa baas low dha ilaahay almihaadu gogol ayaa baas leh firaash ayaa baas leh jahanamaa baas le weye almaksuusu bidami ayaa maxduufaho hiya ayaa lasoo qadeeya jahanamo ayaa baas leh wa ma'waahum kuwaas hoyadkoodow dha ilaahay jahanamu jahanamo weeye wa bi'sa waxaana baas low dha ilaahay almihaadu gogol ayaa baaslow ilaahay gogol markaasi lahado macnaha jahannamaa waxay u noqonaysaa gogol weye mihaadka waxaa la yidhaha maa yumhadu ee yukashu wey waxa la firaasho ah. marka saas ayaa markaasaa ayay arrintooda noqonaysaa afaman yaclamu ana maa unzila ilayka min rabbika alxaq kaman huwa acmaa inamaa yatadakaru lilaalbaab ilahi wuxuu yihi subxaana wa afaman duul yaclamu ogsoon anna maakii unzila la dejiyey ilayka adiga lagu soo dejiyey saydka maxamedka ahow min rabbika xagga rabbigaa laaga soo dejiyey alxaqu mid xaqa inuu yahayoo rumeeyey kaman man la huwa isaguba acmaa indhoolo ah oo aan ogsoonayn oo aan rumayn la weeye inamaa in kaleeta maahina yatadakaru waxaa waansamayow dha ilaahay ulul albaabi caqliga ku u saaxiibkaa aayaddan hadda waxaa la sheegay sabnusuulkeeda waxay kusoo degtay sayd xamse iyo ninkii la dhihi jira abijahl ayay kusoo degtay baa layidhi marka hadda nimankaas siday ugu soo degtay waxa weeye waa laga waramay oo waxaa la sheegaa la yidhi aayadaha kan marka waxa weeye waxaa lagu ammaani doonaa sayd xamse sifaad wanaagsan iyo maaragtay yaa wacdi oo khayr loo yabo abijahalna waa lagu caayaya sifaadkuna waa loo sheegayaa waciid ceerna waa loo sheegayaa hase yeeshee alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhuusaan weeye aayaatulwacdi xamso iyo inti jidkiisa qaadayaa iskale ilaa yowma alqiyaamati aayaatulwaciidne abijahl iyo wixii raaskiisa qaada ayaa iska leh ilaa yowma alqiyaamati intii laga gaarayo hase yeeshee waxa weeye casharkeenna dambe ayaanu ku bayaaninaynaa casharkeenna intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu taala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu